nasbisan tahay waxaa lagu gartaa alif inuu ku jiro asmaada shanta ah ee laydha asmaa lkhamsa inay nasbisan tahay waxaa lagu gartaa in alif ku jiro saasaa lagu gartaa waamal alifu alifta fa takuunu aliftu calaamatan calaamo ayay noqotaa linasbi nasbaay calaamad u fil asmaai asmaadiyayna ugu noqota asmaada alkhamsati ee shanta wadaalika mihaalkii naxwu ra'aytu abaaka aabbahaan arkay wa akhaaka walaalkaan arkay iyo wamaa ashbaha daalika intaas wixii shabaha weeye ra'aytu ficlun wa faacilun abaa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi alif inuu nasbisan yahay aliftaa lagu garanaa niyaabata can alfatxa liannahu min alasmaa'i alkhamsa ma nada fii xarfin an xaraka abaa mudaaf alkaafu damiiru mutaصil mabniin cala alfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh wa akhaaka alwaawu xarfu cadfin akhaa macduufun calaa abaa wاlmacduufu cala almansuubi mansuubun wa calaamatu naصbihi alأlif niyaabatan can اlfatxati liannahu min alasmaaءi اlkhamsa ma naba fii xarfin an xaraka waxay leedahay akhaa mudaaf alkaafu damiiru mutaصil mabniin cala alfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayhi wamaa ashbaha dalika wuxuu la jeedaa waxamaaki wafaaka wadaa maali saddexdaasuu la jeedaa waxamaaki wafaaka wadaa maalin saddexdaasuu la jeedaa waaqulu waxaan leeyahay inu maxamed muxyadiin cabdulxamiid qad carafta waad soo garatay fii maa mawdicii sabaqa hor maray alasmaa alkhamsa asmaa lkhamsa waxaa la yidhaahdo mawdicii horaad ku soo baratay waad soo baratay qad carafta waad soo garatay fiimaa mawdicii sabaqa hormaray alasmaaa asmaada alkhamsata oo shantaa iyo wa sharda icraabihaa asmaadaas la icraabideeda shardigeeda bil waawi wow lagu icraabo rafcan waqta rafcin walalifi alif lagu icraabo nasban waqta nasbin walyaa-i ya lagu icraabo jaran waqta jarin waa xukunka asmaa sidaasa rafcuhaa bilwaawi wanasbuhaa bilalifi wa jaruhaa bilyaai waa xukunkeedaa saasa marka laakiin shuruuday leedahay markaa sidaas loo exraabayo shuruuddaasoo u qaybsanta caam iyo khaas toddobay ahaayeen afar shardi caamay ahaayeen saddex shardina khaasay ahaayeen waxaasoo dhan horadu soo baran lagugu celima wa aquulu waxaan leeyahay qaad carafta waad soo garatay fii maa mawdicii sabaqa hormaray alasmaa asmaada asmaada alkhamsata oo shanta wa sharda icraabihaa asmaadaas la icraabideeda shardigeedana waad soo garatay bil waawi wow lagu icraabaa rafcan waqta rafcin wal alif alif lagu icraabaa nasban waqta nasbin weliyaa iyaa lagu icraabaa jaran waqta jarin walaan haddeer nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa bianna alcalaamata calaamadda calaamadda addaalata tusayda calىa ana xdaa haadihi اkalimaat kelimooyinkan shantaa mid ka mid ah mansuubatun mid la kordhigay inay tahay calaamadda ku tusayda wujuudulalifi waa alif laga helo fii aakiriha akhirkeeda shantan isi mid kastoo ka mid ah inuu nasbisan yahay calaamadda ku tusayda waa in alif aakhirka laga helo mudaaf ilayga meesha ka horreyda waa in alif lagu arko akhaaka abaaka xamaaki faaka daa maalin haddaad alifkaas ku aragto waxaad ku xukmaydaa inay nasbisan tahay saasaad ku xukmina walaana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa bianna alcalaamata calaamadda calaamadda addaallata tusayda calaa anna ixdaa haadihi alkelimaat kelimooyinkan midda ka midda mansuubatu mid la kordhigay inay tahay wujuudu lalifi waa alif kelidiis calaamadda ku tusayda inay kordhigan tahay asmaadan waa alif in laga helo fii aakhirihaa naxwu ixtarim ixtiraam abaaka aabbahaa aabbaha ixtiraam ixtarim ficlu amrin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta abaa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alalifu niyaabatan can ilfatxa liannahu min alasmaa'i alkhamsa ma naba fii xarfin can xaraka abaa mudaaf walkaafu damiirun muttasilun mabniyu cala alfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayh wansur u gargaar akhaaka walaalkaa wansur u gargaar akhaaka walaalkaa wansur alwaawu lilistinaaf unsur ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta akhaa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alأlif niyaabatan can alfatxa liannahu min alasmaaءi اlhamsa ma naba fii xarfin xaraka akhaa mudaafa alkaafu damiiru mutasilin mabniyin cala alfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayhi wazuurii gabaryahay soo booqo xamaaki dumaashigaa soo booqo waa jiran yahay ama soo siyaaro wazuurii gabaryahay soo siyaaro xamaaki dumaashiga zuuri alwaawu lilistinaaf zuuri ficlu amrin mabniyin calaa xadfi nuun afcaal khamsadiyaa laga keena tazuuriina ay ahayd waa afcaalkhamsu marka xadfu nuunaad ku binaynaya zuurii ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni laa maxala lahu min alicraab wayaa lmu'anafati اlmukhaadabati damiiru mutasilu mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil xamaa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu naصbiha alalifu niyaabatan can اlfatxa liannahu min alasmaaءi اlhamsa ma naba fii xarfan an xaraka xamaa mudaaf walkaafu damiiru mutasilu mabniyun cala alkasri fii maxali jarin mudaafu ilay wanadif iska nadiifi faaka afkaaga wanadif alwaawu lilistinaaf nadif ficlu amrin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab wa faacilu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta faa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu naصbi alalifu niyaabatan can اlfatxa لأnنه miن الأسmاء الخمسة manaba فيhi xرفa انxarكa ثa mضاaف والكاafu ضميir متصل مبنiي عaلى الفتح في مaحaل jrin مضاaف إليه وlaa تxtaرمha اxtiraamin daa maalin hanti qof u saaxiiba limaalihi maalkiisa daraaddeed dadka waxaa lagu qiimeeya diin iyo akhlaaq ee laguma qiimeeyo maalu leey qofkan marka maalu leeyahay waxa weyan ha u ixtiraamin wadaadii xajkii lug ku tegey a ah, meeshaan fadhiyo duuq ah nin hantiilahon weligii soo xajinna waa garab fadhiya nin odayoo reer baadiyaha soo galay markaasuu wuxuu salaamay kii xajka lugta ku jiray kiiuu salaamay assalaamu calaykum xaaji ii waran markaasaa la yidhi xaajigan kalanima salaamti markaasuu yidhi xaaji lacageed weligay ma salaamin goormu xaj tegay lacagta aj xaaji ka dhigtay bayd alle ma tegin inuu lacag leeyaha dadku xaaji u leeyihi marka qofka waxaa lagu qiimeeyaa diinka iyo akhlaaqda ee waxa weya maalu leeyahay looma qiimeeyo haduu diin leeyahay ama maal halahad ama yuu lahayn waa la qiimeeya hadduusan diin iyo akhlaaq fiican lahayn maal maal halahad ama yuu lahayn ama faqiir ha noqdo ama hanti haysto lama qiimeeyo qofka waxaa lagu qiimeeyaa diinki iyo akhlaaqda walaa taxtarim ha ixtiraamin daa maalin maal miduu saaxiiba limaali maalkiisa darteed ha u ixtiraamin walaa taxtarim alwaawu lilistinaaf laa taxtarim laa naahiyatun Uh, laa naahiyatun waxaa leedahay laa naahiyatun mabniyn calaa sukuuni laa maxlan ama waxaa laa naahiyatun jaazimatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lah min alexraab ficilka mudaarica jasmida waxay ka mid tahay cawaamisha ficilka mudaaric jasmida waxaa tira laa naahiyalaa naahiyatun wajaazimatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lah min alexraab taxtarim ficlu mudaaric majzuumun bilaa annaahiyati laadaasaa jasmiday majzuumun bilaa annahiyati wa calaamatu jasmi asukuunu wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta daa maalin daa maalin mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi alalifu niyaabata can ilfatxa liannahu min alasmaa'i alhamsa manaba fii xarfa man xaraka daa mudaaf almaali mudaaf ilayh majruuru wacalaamatu jarihi kasratu daahiratun fii aakhirihi limaali allaamu xarfu jarin maali ismun majruurun bilaam وcلاaمة jri ksرة ظاahiرة في أkr الjاr والmجهuل متacalq بتxtrim maal مضاaف وlhw dmir mتصل مبني calى اkسr في maحaل jr مضاaf iليه fakul mid kasta oo min abaaka ka mid ah wa akhaaka ka mid ah wa xamaaki ka mid ah wa faaka ka mid ah wadaa maalin ka mid ah fii haadihi اlamhilati mihaaladan dhexdeeda xaal ay ku sugan yihiin iyo wa naxwiha amhiladan wixii la mid ah mansuubun waa la kordhig fakul mubtada mansuubun waa khabarka fakullu mid kasta oo min adaaka ka mida wa akhaaka wa xamaaki wa faaka wadaa maalin fii haadihi اlamhilati miaaladan ku sugan yihiin iyo wanaxwiga wixii la mida maaha miaaladan keliya mel alla meeshaad carabiga ku aragto ayadoo alifu ku jirto mansuubun waa la kordhigay kuwaan maxaa loo kordhigay lasoo sheegay marka liannahu madkuurkaas kaas lasoo sheegay liannahu bimacnaa madkuur aad ugu celineen liannahu madkuurkaas waqaca waa dhacay fiihaa fi lamilati miaalada dhexdooda mafcuulo bi xaalwe mafcuulu bih waay miaaladan marka uu ku jiro waa mafcuulu bih wa calaamatu nasbi la kordhigidiisa calaamada lagu garanana alalifu waa alifta niyaabatan naa'ibatan xaal aliftu naa'ib ka tahay can ilfatxa wa kullun mid kastoo minhaa amilada ka mida mudaaf waa mudaaf dhammaan waa mudaaf haddaanba la idaafayn exraabtan lamaba exraabeen wamaa بعد waxa ka dambeeyo minalkaafi ah akhaaka xamaaki faaka waxaas ku jira oo dhan abaaka akhaaka xamaaki faaka kaaftaas kaaftaas iyo wal maali maal oo asna ku jiray daa maalin walaa taxtanim dal maali iyo wal maali mudaaf ilayhi weeye kaasuna walayse uma meeshaasoo tanuubu ay naa'ib uga noqoto fi mowdica dhexdiisa can fadxati fadxada siwaa haadalmawdici meeshaan maahane meeshan maahane meel kale ma jirto oo aliftu ay fadxa naa'ib ka noqoto hal meela ay aliftu fadxada naa'ib ka noqotaa waa asmaa khams bes meel kale ma jirto niyaabatlkasrati kasradii naa'ib noqoshadeeda can ilfadxati ay ka naa'ib noqoto hadaa maxaluhaa niyaabatlkasra kasradii naaib noqoshadeeda can ilfatxati fadxa ay ka naaib noqoto haadaa maxaluhaa halkan waxaan ka gelaynaa kasradu meeshay fadxada uga naaib noqoto kasradu waa xarako fadxaduna waa xarako xarako xaraka ka naaib ah layidhah awel waxaan soo wadnay maantoo dhan xaraf xaraka ka naa'iba xaraf alifku xaraf waa mogti xaraf xaraka ka naa'iba halkan waxaan ka gelaynaa xaraka xaraka ka naa'iba kasraa ka naa'ib noqonee fadxo waa xarako xarako ka naaiba hal meelo weeye waa jamculmu'anafi saalim jamculmu'anaf saalim marka xaalatu nasbo uu joogo waxaa la saaraa kasra kasradaasa waxay naa'ib ka tahay fatxo qaala wuxu uhi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni alaajuruni wa ama alkasratu kasrada fatakuunu kasradu calaamatan calaamay noqotaa linasbi nasbahay calaamad u noqotaa fii jamci lmu'anafi saalim jamo masaalin calaamadu u noqotaa magacan waa laga fiicnaa maa jumica bialifin wataain masiidatayni a ka fiicnaa markaa jamculmu'anafi saalim marka la nasbinayo kasraa la saaraa meel alla meeshaad ku aragto muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin waa kaasa jamcu masaalima nasbisan jamculmu'anafi saalim marka uu caamil nasbiyaa galo oo xaalatu nasbo u joogo kasra la saaraa kasradaasaa fadxa ka naa'ida waayo wa waxaan leeyahay yuri maxamed muxidiin cabdulxamiid qad carafta waad soo garatay fii maa mawdicii sabaqa soo hormaray jamca almu'anafi saalim waxaa la idhaha jamcu mu'anaf saalim waad soo baratay xadkiisa hore soo barat soo barat sheeg haddaan soo baranno mhm. biziyaadati alifin wataa-in masiidatayni fii aakhiri saxiix waan soo barannay marka qad carafta waad soo garatay fii maa mawdicii sadaqa hormaray jamca almu'anafi saalim jamcu muanaf saalim waxaa la yadhaha waad soo baratay wal-aana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annahu shaaniye yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tastadilla inaad u deliishato calaa nasbi haadaaljamci jamcan la kordhigidiisa biwujuudilkasrati kasra in laga helo fii aakhiri aakhirkiisa jamcan jamcunu saalim ah in la kor dhigayo nasbisan yahay waxaad u dayishanee kasro in laga helo jamcaan inuu nasbisan yahay waxaad u deliishanee ood u deliishan kartaa kasra in aakhirkiisa laga helo wal-aana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annahu shaniya yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tastadilla inaad u deliishato calaa nasfi haada aljamci jamcan la nasfintiisa biwujuudi اlkasrati kasra in laga helo fii aakhirihi wadaalika nasbihiina naxwu qowlika waa hadalkaaga oo kale ina alfatayaati gabdhihii dhallinyarada ahaa almuhadabaati oo la saafi yeelay yudrigna way gaarayaan almajda sharafta ina alfatayaati gabdhaha almuhadabaati oo la saafi yeelo akhlaaqdii xumeed laga saafi yeelay yudrigna way gaarayaan almajda sharafta ina alfatayaati ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu lisma wa tarfacu lkhabara mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab alfatayaati ismu ina mansuub wa calaamatu nasbihi kasratu daahiratu fii aakhirihi niyaabatan can alfatx inuu nasbisan yihiin alfatayaan waxaa u daliila kasrada ka muuqata kasradaasaa xaraka ah waxay naa'ib ka tahay xarako kale oo ah fadci alfatayaati ismu ina mansuub wa calaamatu nasbihi kasratu daahiratu fi akhirihi niyaabatan can alfatxa liannahu jamcu mu'anafi saalim maa naba fiihi xarakatun can xarakatin almuhadabaati waa jamcu musaalim kale oo nasbisan oo صifo wey alfatayaatiya laga sifayna ifaduna ixraabta mawsuufkay ku raacdaa almuhadabaati صifaة اlfatayaati wa صifaة اlmansuubi mansuub wa calaamaةu naصbihi kasraةu daahiraة fii aakhirihi niyaabatan can اlfatxa لأnnahu jamcu اlmu'anafi saalim maanaada fiihi xarakatun can xarakatin yudrigna ficlu mudaaric mabniyun calaa sukuuni litisaanihi binuun niswa wa nuun niswa damiiru mutasil mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil almajda mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhirihi waljumlatu min alficli waalfaacili waalmafcuuli fii maxali rafcin khabaru ina dee khabarka inadaa lagaa rabaa jumlada qabarka dhacday waxay ku jirtaa toddobada jumlo oo maxalka ixraabka ku leh marka hadday mubtada qabar u noqota waxaa leedaha fii maxali rafcin hadday na khabar u noqotana fii maxali rafcin hadday kaana khabar u noqotana fii maxali nasbin jumlo khabar noqotay horta maxalka exraab waa ku leeda laakiin haddee iyay qabar u noqoto hadday mubtade qabar u noqoto waxaa leedaha fii maxali rafcin hadday ina hadday khabar u noqotana fii maxali rafcin hadday kaana khabar u noqotana fii maxali nasbin fii maxali rafci iskaga wadi mayso waayo wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali rafcin khabaru ina waraabidu baynahumaa faacilu yudrigna fakulu mid kastoo min alfatayaati ka mida iyo wاlmuhadabaati jamcu mu'anaثin saalim jamcu mu'anaثin waa mu'anaث jamciis jamacaasoo saalimu nabadgalay wahumaa alfatayaati iyo almuhadabaati mansubaani waa laba la kordhigay maxaa loo kordhigay likownilawali midka hore ahaanshadiisa isman isim uu noqday isimkoo lina u sugnaaday isim ina leedahay saasaa loo nasbiyey walikowni haani midka labaadoo almuhadabaati ahaanshada uu ahadaya loo nasbiyey nactan sifo nactigaasoo lilmansuubi mid la nasbiyey u sugnaaday ki mid la nasbiyaa laga sifeeyey wa calaamatu nasbihimaa labadooda la kordhigidooda calaamada lagu garanaa alkasratu waa kasrada niyaabatan naa'ibatan xalay naa'ib ka taha can ilfatxa walaysa lilkasrati kasre uma sugnaan mowdicun meel meeshoo tanuubu ay naa'ib uga noqoto fiihi meesha can ilfatxati fatxada siwaa haadal mawdici meeshan maahan meel kasra fatxa uga naa'ib noqotoo kale ma jirto hal meelo wey waa halkee jamculmu'anafi saalim ah. meel kale oo kasradu ay fatxa uga naa'ib noqotaa ma jiro hal meel uga naa'ib noqotaa maxaa leedaha halka meela xukunka jamcu saalim jamcu muanasaalim xukunkiisa waxaa la yidhaahdaa rafcuhu bidama wa nasbuhu bilkasra wa jaruhu bilkasra jamcu muanasaalim xukunkiisa waxaa la yidhaahdaa rafcuhu bidama wa nasbuhu bilkasra wa jaruhu bilkasra ah, marka labadaasa israacayda aad u fiiro muhiim waayo xukunka muhiim waayo waxa dhaba la radaayba waa xukunkaba iyo tacriifka niyaabatulyaa iya naaib noqoshadeeda can fatxati fatxa ay ka naaib noqoto haadaa maxaluhaa meeshaana waa meeshii lagu baranaayey halkaana lagu bartaa qaala wuxu uhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni alaajruumi wa amalyaa-u yaada fa takuunu yaadii calaamatan calaamaday u noqotaa linasbi kordhiga fi taniyati fi lmuhanaa muhanahay calaamad ugu noqotaa iyo waljamci wa jamci mudakari saalim jamca waxaa loola jeeda jamcu makarusaali maxaa labadii jamco kale soo qaada jamciyadun saddexayba ahaayeen jamcu tagsiirna waa soo qaadatay jamcu nusalimna waa soo qaada waxa kuu haray marka waa jamcu makarusaali marka uma baahnin in lagu sheego xayra keligiisaama harayba ya-du laba meelooday fadxada uga naa'ib noqotaa waa mudana iyo jamcu makarusaali ya-du meeqa meelood ay naa'ib uga noqotaa fadxada laba meelood maxay yihiin mudana iyo jamc wa amalyaadu yaadu fatakuunu yaadu calaamatan calaamay noqotaa linasbi nasbaay calaamad u noqotaa oo kelimadda markaad ya ku aragto waa nasbisantaad leedahay fi taniyati ay fi lmuhanaa muhanaa dhexdiisay calaamad u noqotaa iyo waljamci jamca waaquulu waxaan leeyahay yidhi maxamed muxyidiin cabdulxamiid qad carafta waad soo garatay almuhanaa muhana waad garatay ma garat ismdl waa idinku haystaa kulligii waa idinku haystaa ma haydaan haye haye bali inankaan yar inankaan yar balan fiil kullu ism dalla cala sinayda cala akar xadayda waa mufana laba inuu tusaa la rabaa <laughs> muan wuxuu yidhi allahu mustacaan nin waa ka hoos baxdaa ha dhib male marmar inay kaa hoos baxdaa waa wax dabeecad lagu yaqaan waxbarashada wax dhiba maahan ceebna maaha arda dadaalaydaa tiina allah idin karema waa yahay wa amalyaadu yaada fatakuunu yaadu calaamatan calaamay u noqotaa linasbi nasbana fi taniyati ay fi lmusanaa musanaha dhexdiisa iyo waljamci jamaca waaqulu waxaan leeyahay qad carafta waad soo garatay almuhanaa muhane fii maa mawdiciyaad ku soo garatay madaa tegey wakadaalika sidaasoo kale qad carafta waad soo garatay jamca almudakari saalim jamca almudakari saalim soo garan haye waa lagugu haystaa haye haye haye haye maa eh, eh, eh. ah, tacbiiraadka ismun iyo maadalla iyo ay kala haayeen xoogaa in la kala ilaaliyay rabaa oo la xifdiyo waayahay marka xukunka jamculmudakar saalim iyo xukunka musanaha waa inaan barannaa musanaha xukunkiisu wuxuu yahay rafcuhu bilalifi wa nasbuhu wajaruhu bilyaa'i xukunka musanaa waa maxe rafcuhu bilalifi wa nasbuhu wa jaruhu bilyaai xukunka jamcooda kalsaale waa maxe rafcuhu bilwaawi wa nasbuhu wa jaruhu bilyaai intaas ma la fahmay walaana hadda nukhbiruka waxaan kaaga warramaynaa annahu shaamiya yumkinuka suurtagal waxaa kuu ah an tacrifa inaad garato nasb alwaaxidi mid la kordhigidiis waaxidko minhumaa labadooda ka mida ah halkan waxaan rabnaa inaan kuu sheegnu ku yidhi musanaha iyo jamcada kusaal mid kastoo ka mid ah marka la nasbina calaamada lagu garto saasaan rabnaa halka inaan hadda kaa dhaadhicinu leeyahy wuxuu yidhi wal aana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annahu shaniya yumkinuka waxaa suurtagalku ah an tacrifa inaad garato nasbal waaxidi waaxid la kordhigidiis waaxidka minhumaa musana iyo jamcada kusaal ka mida ah. waaxid ka mid ah la kordhigidiis maxaa lagu garanaa biwujuudilyaai ya in la helaa aad ku garaneen biwujuudilyaai ya la helideedaad ku garaneen fii aakhiri aaqibkiisa laga helo ya waa in aaqibkiisa laga helo maxaa lagu kala garanaa musanihina ya-a lagu nasbinaa jamcu tusaalina ya-a lagu nasbinaa maxaa lagu kala garanaa musanahaya ya-da dhegayso waalfarqu farqiga u dhaxeeya baynahumaa musanahaya jamaca analyaa-a ya-da filmuhanaa muhane dhexdiisa xaal ay ahaatay yakuunu wuxuu noqonaa maa xarafka qablaha ka horeeya maftuuxan mid la kordhigay wamaa xarafka bacdaha ka dambeeyaana maksuura mid la hoos dhigu noqona zaydayni muslimayni kaatibayni saasaa la leeyahy walyaau yaa walyaaa waana alyaaa walyaaa waa kordhigantee walyaaa ya fii jamci lmudakeri xaal ay ahaatay yakuunu wuxuu noqonaa maa xarafka qablaha ka horeeya maksuura mid la hoos dhigay wamaa xarafka bacdaha ka dambeeyaana maftuuxan mid la kor dhigay muslimiina mu'miniina kaatibiina saamixiina fa mihaalulmuhanaa muhani mihaalkiisii nadartu waa fiiriyey cusfuureyni laba shimbir labada shimbiroo fowqa shajarati geedda korkeeda ku sugan nadartu waa fiiriyey cusfuureyni cusfuureyni waa la kor dhigay waxaa la idhaha nasculkhaafid khaafid yaa yaqaananta waa xarafka hoos dhiga khaafid xuruufulkhaftiisa lama dhihi jirin khaafid haddaad maqasho waa xarafka hoos dhiga marka waxaa leedahay mas cusfuureyni waxaa lagu nasbiyey nasculkhaafid nasci waa siibid soo maha xarafku hoos dhigaa ku jiray xarafkiyaa laga siibi ilaa uu ahaa xarafkaas ilaa xarafkiyaa laga siibi raab marka nadartu ficlu wa faacilun qusfuureyni mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatun mansuubun binasci اlkhaafid aad leeda mansuubun binasci اlkhaafid aad leeda qusfuureyni waxaa mafcuulu bihi dhihi mayno waxaan leenahay mafcuulu bihi saasuu isagu dhihi doonaa laakiin waa laga fiican midaan idiin sheegaa ka fiican wcalamaa cusfurayni mansuubun binasci اlkhaaf sida uu maray laftigeedu qada maahane waa u laga fiicany waa banaantaa le maya maya kitaabka waxaan sheegaynaa maxamed muxidiin cabdulxamiid aan sheegana maxamed muxyidiin cabdulxamiid mafcuul bihi uu dhihi doonaa waana bannaantoo ma ahan qalad ee waa laga fiicany markuu baraarujinaya waa dhacdaa inuu yidhaahda xulal dahabyaha sheekh iskale waa khalad amase maahan saas war waa banaan tahay tan laftirkeeda mafcuul bihi la lafteeda waa banaanta waa banaanta cusfuureyni mansuubun binasci اlkhaafid wa calaamatu naصbihi alyaa-u almaftuuxu maa qablaha almaksuru maa bacdaha niyaabata can اfatxa lأnnahu muhanan ma naba fiihi xarfnan xaraka wa nuun ciwadun can اtamwiini fi ismi اlmufradi fawqa darfu makaanin mansuubun calaa darfiyati lmakaaniyati wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhirihi huwa darfun mutacalliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainayni kaainayni sifatu cusbuur wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi alyaa almaftuuqu maa qablaha almaksuuru maa bacdaha niyaabata can fatxa liannahu muhanan maanaada fii xarfin an xaraka wnunu ciwadun can tanwiin fi ismi mufradi waa lamid sida cusfureedu craabe kaainayni aad soo qadari fawqa mudaaf ashajarati mudaafiley majhuul wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri maclushaydku waa cusfuraynidaas nasbisan asalku wuxuu ahaa nadartu waxaan fiiriyey ilaa cusfurayn ilaa a meesha laga xadfo nadartu waxaan fiiriyey ilaa cusfurayni waa naxwo ishtaraa abi aabbahay wuxuu soo gaday kitaabayni laba kitaab lii aniga iyo waliaqiyuu noo soo gaday lii aniga iyo waliaqiyuu noo soo gaday ishtaraa abi aabbahayaa soo gaday kitaabayni laba kitaab lii aniga iyo waliaqi walaalkayuu noo soo kala gaday ishtaraa ficlu maadi mabniyun calaa fadxati lmuqadarati cala alalifi manaca min duuri adtacadu abi faacil ishtara marfuucu calaamatu rafci damatu muqadaratu calaa maa qabla yaai mutakalimi manaca min duhura ishtaqa lmaxali bixarakati lmunaasaba abi mudaaf waliyaa damiiru mutasilun mabniyun cala sukuni fii maxali jarin mudaaf ileyh kitaabayni mafcuulu bihi ishtara mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa almaftuux maa qablaha almaksuuru maa bacda niyaabatan can fadxa liannahu muhanan maa naaba fii xarfan an xaraka wnun ciwad can اtamwiin fi ism اmfradi lii alaamu xarfu jarin weliya damiru mutaصil mabniyu calى sukuni fi maxali jari aljaaru wاlmajhuuru mutacaliq bishtarا waliaqi alwaaw xarfu catin alaamu xarfu jarin aqi ism majhuuru bilah wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratun calaa maa qabla ya mutakalimi manaca min duhuri ashtaqa maxal bixarakati munaasaba aqi mudaaf wa yaa mutakalim damiiru mutasilu mabniin calaa sukunin fii maxali jarin mudaaf iley waljaaru aqi waliaqi wljaaru wlmajruuru macduufu cala aljaari wlmajruur ladii qabl ah, aljaaru wlmajruur macduufu cala aljaari wlmajruur ladii qabl wuxuu ku yidhi shiiku fiiri maxamed maxyudiin cabdulxamiid fakullu mid kastoo min ah, fakulun mid kasta oo min cusfuureyni iyo wa kitaabayni ka mid ah mansuubun waa la nasbiyey likownihi ahanshadii uu ahaaday mafcuulan bihi inuu mafcuul bihi yaha lagu nasbiyo laakiin waxaan idhi cusfuurayni mafcuul bihi kamaanaan dhigin annagu waxaan ka dhignay nasculkhaafi kitaabaynina mafcuul bihi ahay ah, hoos meeshaasu ka baraarujinaya sooma jeedin laakiin qalad maahan tanu khada maahan waa bannaantaa layidhi in cusfurayni mafcuul dhimo lagu exraabe waa un laga fiicayn wa calaamatu nasbi mid kasta la kordhigidiisa calaamada lagu garanaa alyaa waayahda almaftuuqu la kordhigay maa xarafka qabla horteeda ku sugan almaqsuuru la hoos dhigay maa xarafkay bacdaa gadaalkeeda ku sugan liannahu isimku muhanan waa muhanan wa nuunu ciwadun can itamwiini fi lismi lmufradi wa miaalu jamci mudakri saalim wa mihaalu jamci lmudakeri saalim ina almutaqiina dadka ilaahay ka baqaa la yagsibuuna waxay shaqaystaan ridaa rabbihim rabbigood raadi ahaanshadiisa ina almutaqiina ina xarfu tawkiidi wa nasbin tansibu ismu tarfacu lkhabana mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alcraab almutaqiina ismu ina mansuubu calaamatu nasbihi alyaa-u almaksuuru man qablahaa almaftuuxu maa bacdaha niyaabata can اlfatxa liannahu jamcu lmudakari saalim ma naba fii xarfnan xaraka wa nuunu ciwadun can itamwiini fi ismi اlmufradi layaqsibuuna allaamu laamu libtidaa'i yagsibuuna waa afcaal hamsa yaqsibu awow lala xadhiidiyo yagsibuuna ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib waljazimi wa calaamatu rafci hubuutu nuun niyaabata can dama liannahum ila alafcaal hamsa wa waaw ljamacati damiiru mutasil mabniin cala sukuuni fii maxali rafcin faacil ridaa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasri fatxatu muqadaraة cala alalifi manaca minhu atxadi ridaa waa ism mufradoo nasbisan fadxaa lagu nasbina laakiin waa lagu qadara alfataa ay lamidta leyla ay lamidta horaad usoo qaadatay darsigii shaab sow ma ogid se u halmaanta ridaa mudaaf rabbi mudaaf ileyh majruur wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhiri ah, mid hurdaaya la yidhaahdo aa la yidhi qaala allaahu icraab ah, alfiyadiyaa la maraa juruuyu ka soo dhegaysta qaala allaahu qaala ficlu maadi allaahuma afculu bi ma ilaahaga mafcuulbihi all everywhere xabad mahayo kaas kasaca rida hurda ayaa sidaasee rida mudaaf rabbi mudaafile majruuru calaamatu jari kasratu daahiratun fii aakhirih rabbi mudaaf walhaa damiiru muttasil mabniin cala alkasri fii maxali jari mudaaf ileyh walmim calaamatu jamci dukuur wanahu nasaxtu waan u nasteexeeyey almujtahidiina ah. oo haddee innada isimkeedu waa sheegnay awa qabarkeeda qabarkeeda laka rabaa hadda waljumlatu min alficli oo yagsibu ah waalfaacili oo wowda ah fii maxali rafcin khabaru inna jumlo khabar noqotay maxalka exraabay ku leeda laakiin cidda ay qabar u tahay fiiri maanta innay qabar u tahay maxalka waa ka rafcisanta waljumlatu min alficli waalfaacili fii maxali rafcin khabaru inna waraabidu baynahumaa faacilu yagsibu wowdaas waa naxwu nasaxtu waan u nasteexeeyey almujtahidiina ardada dadaalayaan bilinkibaabi inay qaabilaan oo laazimaan cala almudaakarati mudaakarada war casharka soo mudaakareeya iskula ceshada ninba mar ha celiyo ha layskula qabto saasaan ugu nasteexeeyey nasaxtu waan u nasteexeeyey almujtahidiina ardada dadaalayaan cala bilinkibaabi inay qaabilaan oo laazimaan calى اmudaakarati mudaakaro iyo isla akrin nasaxtu ficlu wa faacilu laakiin inta naseexada yeeshaa yar nasaxtu ficlu wa faacilu almujtahidiina mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatu nasbi alyaau almaksuur maa qablahaa almaftuuxu maa bacdaha niyaabata can fatxa liannahu jaamicu lmudakari saalim macnaada fii xarfin an xaraka wa nuunu ciwadun can itamni fi ismi اlmufradi bilinkibaab albaa xarfu jari alinkibaab ism majruur bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaru wاlmajruuru mutacaliqan binasaxa cala almudaakarati calaa xarfu jarin almudaakarati ism majruuru bcalaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bilinkibaab fakulun mid kastoo min almuttaqiina ka mida fiiri haddee almuttaqiina xay ku nasbisaneed ismu ina soo maaha haye mujtahidiina maxay ku nasuusaneen ila soco markaa harine fakulun mid kasta oo min almuttaqiina ka mida iyo walmujtahidiina mansuubun waa la nasbiyey likownihi anshadiisu mafcuulo bihi uu ahaa warma ruma maya ha sax maaha meeshaan waa ha tan waa khada labadoodu waa la nasbiyey sax laakiin labadooda bihi mooda midna ismu in ku nasbisnaa midna mafcuul bihi wa calaamatu nasbi la kordhigidiisa calaamada lagu garaaaya alyaa weye ya-da almaksuuru la hoos dhigay maa xarafka qablaha ka horeeya ya-da almaftuuqu la kordhigay maa xarafka bacda ka dambeeya liannahu lafdigu jamcu mudakari saalix waa jamc mudakru saalix wa nuunu nuunta ku jirtaan ciwadun canitanwiin iyo bedel ka tahay fi lismi lmufradi xaalay ku sugneed wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed